wsalaatu wasalaamu calaa khaatami alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi wa asxaabihi alquri lmayaamiin wacala ataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiini waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilman walxamdu lilahi cala kulli xaal allahuma ahrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaalaa aayadda koob iyo soddona ka mida suuratu huud suuratu huud nabi nuux qisadiisii weeye ayaynu ku dhex jirnay waxaynu soo aragnay iyadoo nebigaasi sidii ugu quruxda badnayd ama ugu xikmadiiyo naxariis badnayd dadkii halkaa la joogay uu ugu gudbiyey dacwaddii iyo diinta ilaahay iyaguna waxyaabo shuruud ah ayay ku xidheen oo la odhan karo hal diidaysaa geelay ku xoqato ma weydo waa meel ay ku xoqanayeenuun waxay se garu lahaayeen ma aha waxay garu lahaayeen ma aha ama codsigani codsi meesha ku jiray ma aha ee waa nin meeraysanaya codsigii nebigan isaga ahay waxa uu ku tiraabo ku dhawaaqay waxa uu dadka ugu yeedhayo ugu baaqayaa wixii awooddiisaa ilaahayna amre inay tahay waxse ciddii doontaa iska codsata maya waxau idhi walaa aquulu lakum idin odhan maayo dadyahow cindii agtayda waxaa ahaaday khasaa'inullaah ilaahay qasnadihiisa arsaaqdan hayaa idin odhan maayo walaa aclamu lghayba waxa maqan baan ogahay idin odhan maayo walaa aquulu mar saddexaad idin odhan maayo innii malag malag baan ahay anugu ma odhanayo walaa aquulu ku odhan maayo liladiina kuwii tasdarii ayd fudaydsanaysay xaqirayso acyunukum indhihiinnu lan yuutiyahum ullaahu khayran kuwan ilaahay khayr buu siin maayo odhan maayo sidaa idinku tidhaahdeen allaahu aclamu bimaa fii anfusihim ilaahay baa ogsoon nafahooda waxa ku qarsoon innii anugu idan wakhtiga ah arrimaha haddaan sheegto la min aaalimiina dulmifalayaashan ka mid noqonaya nabigaas saasuu rusushuna had iyo jeer waa dadka ugu ammaanada badan khalqiga waayo shaygii ugu qaalisanaayo diin iyo waxya ayaa ilaahay uu ku aaminay wamaa huwa cala alghaybi bidaniin wamaa huwa biqowli shaytaani rajiim kolkaa shay maqan oo uu og yahay ma qarinayo daniin daniin iyo daniin labada waa la akhriya kuma bakhaylayo saddexdaa arrimood waxa ay noqon karaan saddex arrimood oo iyagu ay codsadeen oo isaga aan awooddiisa ahayna ilaahay awooddiisaa subxaanahu wa tacaala ayuu iska baraxayaa saasaanu qofku ku wanaagsan yahayoo wixii aanu garanayni inuu yidhaa garan maayo wixii ilaahay awooddiisaa ah inaanu sheeganin insaanku weyn cabdulaahi ibnu mascuud allaha ka raalli noqday asxaabigaa jaliilka ah uu leeyay cilmigu waa saddex qur-aan iyo xadiid iyo laa aclam garan maayo qur-aan waad daliishan kartaa xadiidna waad daliishan kartaa waad weynay dee laa aclam baa kuu bannaan buuri wixii aanad diinu haynin ama aanad garanayn <clears throat> taa laftigeedu waa cilmi oo see cilmi ku noqotay waxa weeye dee cilmi baa laga raadsan oo marka lagu arko inaad faramadhan tahay lagugu lugo'i maayo haddiise laakiin aad isqorto adigoon waxba garanaynin waxaa dhacaya dadkii cilmiga doonan laha inaad lugoyso wartaa laftiga oon waxba garan maayo lafteeda cilmiyagu marka loo eego qofku lugooyadu dadka ku samayn lahaa marka wuxuu leeyahay arsaaqadaanan hayn sheegan maayo aqoonaanan lahaynna sheegan maayo awoodaanan lahaynna sheegan maayo arsaaqadaanan lahayn sheegan maayo aanan haynin oo idin odhan maayo cindii khasaa'inullah ilaahay qasnadihiisa ayaan hayaa aqoon aanan lahayna sheegan maayo walaa aclamu lqayba waxa maqan baan ogahay odhan maayo awood aanan lahaynna sheegan maayo innii malag malag baan ahay odhan maayo intaaba halkaa iga dhig sidaasay tahayoo de saddexdaniba codsigooday ku yimaadeen codsigooda ayay ku yimaadeen dhinacna jawaabbay ka tahay dhinacna awooddii rasuulka ee basharkuu qiranayay ka tahay horaynu usoo aragnay nimankan inay ahaayeen dad adduunyo adduunyana wax ku qiimaynayay oo rasuulkiiyo inta la socota adduunbay ku qiimaynayaan hayntiinaa liidata marka waxyaabahay weydiisteen hunguri baa ka mid ahaa siday nebi maxamed ba odhan jireen calayhi salaatu wasalaam bal haddii rasuul cusubaad tahay meeshan maka waa buuralay marka buurahanaa cidhiidhi nagu sameeye yaro kala durkiyo beero badan iyo biyo iyo wax nooga sameeyo wax noocaasa bay ahri jireen sidaad ka ahrii karaysa suuratul alisraa qaybka cadaabku waa goorma iyo arrimahaasi waxyaabay ka weydiiyeen qaybkana sidiisaba dee waxa ilaahay rususha uga sheego marka hore asalnimo qaybku waa arrin ilaahay uu ogyahay wixii maqaneen waaqacan adduunyada oolin ee ku maqan ilaahay unbaa ogsoon rusushana asalnimo uma oga wixii ilaahay uga sheega uun mooyaane caalimulghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin buu ku bayaansay weliba ilaa man irtadaa cidduu uga raali noqdo min rasuulin ku bayaansa markaa rasuusha dee inta uu uga sheego mooyaane waxay asalnimo ogyihiin ma jiro marka taana wixii ilaahay iga sheega mooya waxaan idin qiranayaa ma jiro oraynuu soo aragnay inay yidhaahdeen oo bashar baa tahaye dee malag sheegan maayo buuhi anugu malag ma sheeganayo xikmadda ilaahayna waxay keentay arrinkuna ku wanaagsan yahay inaan dadkan malag loo soo dirinee bashar loo soo diro waa bashar bashar baa loo soo dirayaa rususha sidaynu horeba usoo tilmaanay diinta ilaahay maqal iyo muuqaalba dadka way ku gaadhsiinayaan maqal bay ugu sheegayaan muuqaalkana dadka sida loo fahmaya diintee loo camalfalayay ku siinayaan oo aayaddaasi waa taa sida loo sida loogu camalfalayaana waa sidaa aayaadkii salaada ka hadlayay axaadiidtii salaadaba nebi maxamed intuu dadka gaadhsiiyey ayuu muuqaalkiina ku siiyo markaasuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli si aan aniguu tukanayo u tukada huduu canii manaasikakum xajkii buu nabigu leeya iga qaata macnaheed waxa wey muuqaalkayga eegta ilahay baa inagu adoonsaday marka haddii laakiin uu ilaahay soo dira malaaig uli ajnixatin mana waulaaa warubaac malaa'ig baala leh oo lix boqoloo baaliya shan boqoloo baaliya leh oo duulayoon dadkuba eegi karayn sidee muuqaalkii looga qaadanaya marka arrintani arrin xikmada maaha ay codsanayaane waxa weeyaan waa matahaadka kufaarta wareerkooda walaa aquulu liladiina tasdari acyunukum lan yu'tiyahum allaahu khayraa tasdari taxqir wey ishiinnu kuwanay xaqiraysa ee mu'miniinta ana anugu xaqiri maayo oo odhan maayo kuwan ilaahay khayr siin maayo oo kuwani anfac adduunya iyo mid aakhira midnaba ma hayaan hadalkaasoo tidhaahdeen anugu odhan maayo idinkuma raacsanitaah macnaheedu waxa arrintaa ku celcelinayaa saddex jeer buu soo maray wamaa ana bidaaridi ladiina aamanuu mid bay ahayd wayaa qowmi man yansurunii min allaahi in daradtuhum iyo halkan saddexdaa jeerba wuxuu ka gacan taagtay awliyada ilaahay inuu farageliyo oo iyagoo garab taagan oo xikmadii loo abuuray fahmay inuu ka beri noqdo taasiibuu markaa allahu aclamu bimaa fii anfusihimna waxay sheegaysaa ilaahay cilmiga badnaa ee qofka laabtiisa waxa ku jiray ogaa sheegin ammaan mooye eed ma leh inii idan la min aalimiin inii idan idaa facaltu haadihi alashyaa almadkuuraat arrimaha dhowrkeen soo sheegay hadday iga dhacaan oo waxaanan ahay in aan sheegto oo waxaan lay ogola inaan sameeyo oo dee daalin baan noqona qaaluu markaa nimankii gaaleed waxay idhaahdeen yaa nuuxu nuuxo bay idhahdeen qad jaadaltanaa waad nala dooday fa akarta jidaalanaa doodayadiina waabaad badisayba faatinaa waxaad noo keentaa bimaa tacidunaa cadaabkaad nagu cabsiinayso in kunta min asaadiqiina haddaad ka mid tahay kuwa runta sheegaya bal cadaabka laftiisa kee qaala markaa nebi nuux wuxuu yidhi isagoo ummaddan la hadlaya innamaa ya'tiikum bihi cadaabkaa waxaa idiin keenaya allah ilaahay awooddiisii waa isagunbaa keeni karaa in shaaa hadduu doono wamaa antum bimucjiziin idinkuna ilaahay ma cajsi gelinaysaan macnaheedu kama baxsan kartaan markuu idinla doono cadaabka walaa yanfacukum nusxii taladayda aan idinla taliya waxba idin anfici mayso u danayntaan idiin daneeyay idin mari mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaad idinla taliyaan idiin daneeyo haddaan anigu doonaba dee idin mari mayso in kaana allaahu rabbi hadduu yahay yuriidu mid doonaya an yuqwiyakum inuu idin lumiyo haddii guuldaro hore ay idinku qornayd oo calaf la-aan tihiin de maxaan idinka taraya huwa rabbukum ilaahay waa kii idin abuuray wa ilayhi turjacuun isagaana laydin celinaya isaga idin hortegi doonta saasaa markaa xiwaar adag weeye <clears throat> doodani dabcan dee qisadu dhayt iyo taariikhdoona may sheegini qur-aanku laakiin meelo kale ilaahay ku xusay muddadu inaanay ahayn muddo sahlan oo kooban laakiin muddada uu ummadda dacwadda gaadhsiinaya ee uu dood iyo dadaalba ugu jiray iyo dacwadba waxay ahayd sannadood uu dhex joogay saasay qur-aanka ilaahay ku xusay subxaana wa tacaala marka laakiin qisadan si kooban baa ilaahay uu noogu soo gudbiyey qaybtii horeay ahayd mise qaybtii dambe xiwaarkani waa soconayay doodan marba arrinku marxalad buu maraya iyadana wuxuunay tusinaysaa un inaanu qancin rasuulkan ilaahayn rususha had jeer sida dhaqankoodu ahaa waxa ay ku xisaabtamayeen ammaanada ay sidaan inay ummadaha gaadhsiiyaan sida ugu muuqaal badan qaala rabbi inii dacawtu qawmii leylan wanahaara falam yazidhum ducaai ilaa firaara wa kulamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastakshow iyaabahum waasaruu wastakbaruu istikbaara uma innii dacawtuhum jihaaran uma inii aclantu lahum wa asrartu lahum israaran macnaha suuratu nuux waa suuradanoo lagu magacdaray nabi nuux iyo qisadiisa ayaa suuratu nuux baaba loo bixiyey bilow ilaa dhammaad waxay ka warramaysaa qisadaan kor iyo hoosba waan ugu dhigay sidaasay yeeleen dharkiibaa laysku daboolay dhagaha faraha la geliyey dhan walba u jeedsane ilaa ismaroorintoodii ismaroorintoodiibuu ka warramaya marka marxalado badan inay qaadatay arintani ayaa aad halkaa ka arki karaysaa waktiguna wakti dheer u ahaa warbixintii ilaahay uu ku soo celiyeyna inay ahayd ammaanadii inuu isagu gutay dadkii gaadhsiiyey siran waclaaniya iyagoo si hoosana waan ugu sheegay buu leeyahy si muuqata saasuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamo marna dadka wuxuu eegan jiray fagaarayaashooda waaweyn halkay isugu yimaadaan iyo xajka iyo cumrada iyo shirarka iyobuu margeyn jiray marna kaanuu isawi mutaabaca fardiya mararka qaarkoodna dabagal buu samayn jiray ashkhaasta uu doonayo maaragtay ah, acyaanta ah ee hormuudka ummadda ah ayuu dood cilmiyeed la yeelan jiray iyo kulamo khaasa si uu qanciyo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam macnaheed waxa weye shaygani kol haddii uu yahay shay ilaahay dadka u talagalo dawadoodiiya sidii ugu xikmad badan ee lagu gaadhsiin karo ayaa aad iyo aad u muhiima marka waa inaan noqonin dacwadii mid qarsoone ay noqotaa mid calaniya <clears throat> ilaa haddii kale sharka ayaa kofargaraynaya ama daboolaya sharka had iyo jeer la isticmaalaya ee baxaya marka shayga khayrku yahay wax calaniyahoo muuqda oo warbaahinta ka baxaya oo iclaamka ka muuqanayo fagaaraha lagu hayo oo shaarica lagu hayo sharka wuu daafici karayaa wuu riixi karayaa haddii laakiin dadka sharkuna mikrofon ay qaataan ama warbaahinta ugu weyn kuwa kale xaqa wadaana ibriiq ay ku aadaamaan waxa dhacaya inay isweydaarata ayaa dhacaysa marka nebigani waxaynu uga jeednaa usluub kasta oo ugu habboonaa dacwadda ilaahay wuu gudbiyey waqtigaasay dabeetana istaslamu way isdhiibeen markaasay dabeetana cajsi qirteen yaa nuuxu bay yidhaahdeen isagoo halkuu yaa qawmi ka lahaabaleeg iimaanla'aanta kakanaan leh iimaanla'aantu af xumaan badan bay leedahay ma jiro yaa ibnana iyo yaa akhaana iyo ma jiro haddii aanay nebinimoba u qiranayn iyo ninkii aanu maaragta isku reerkahayn waxaas ma jireen nuuxow bay yidhahdeen qad jaadaltanaa fa agarta jidaalana intaad nala murantay intaad nala doodaad weliba doodii badisa weliba doodiibaabaad nagu badisayba meelaanaan kaa filayn baad ka fadkudisay si kale kolka loo dhigo doodiibaad badisay waxay ka turjumaysaa waad naga dood badisay waxa inkastoo ficilku ficil caadiya u yaalo haddana min baab ilmufaahara jaadaltuhu mujaadalatan fa ana ajdulu waan ka doodbadiyey macnaheedii uunbay markaa dhaban tahay ama ay maaragtay sheegaysaa fa akarta jidaalana jidaalkayagii burankii doodii aad nala lahayd baad aad u badisa waad nagaga adkaatay baa macnaha laga fahmaya markaa waxay qaateen khiyaarka had iyo jeer ay qaataan alcaajiziina can alxujaji waalbaraahiin wahiya alquwa khiyaarka odhanaya awood in la isticmaalo marka uu qofku daliilka iyo burhaanka iyo miiska wadahadallada marka qofka laga adkaado ee uu ka caajisa dhinaca ayuu u baydhaa xagga awoodda waa dariiqadii fircoon uu maray tiibay u baydheen marka fatinaa bimaa taciduna in kunta min asaadiqiin waxaad doonaysa keen waxaad doonaysa keen annaguna waxaanu doonaynaanu yeelaynaa waa hanjabaad iyo isla soo taageen markaa ah. isagu isbaraxaadiisii buu taagan yahayoo awood aanu lahayn inaanu qiranayn laakiin dhambaalwade uu yahay risaalad keenay ammaanadii ilaahay dadka gaadhsiinaya inamaa yaatiikum bihi llahu inshaa ilaahay baa idin keenaya cadaabka hadduu doonayo idinkuna laakiin waxaan qiraya wamaa antum bimucjiziin kama fakanaysaan taasuu sheegay doorka uu dadkan ula socday maxay ahayd talow waxa uu ula socday arin ummad loo keena kii ugu wanaagsanaa nasiixa iyo talo wax wax ku siiya waad aragtaa ee wax kula taliya ma aragtid baa lay marka wixii ugu fiicnaa oo nasiixo ah ayuu u wadaa nasiixaduna waxa weeye qofka oo aad kala taliso oo aad u sheegto shayga adduun iyo aakhiraba anfaca u leh adiga oo aan waxba ka xigtaysanayn waxna ka hakranaynin lidaalik baa xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin nasiixadu in qaarkoodba qaarka kale ay u naseexeeyaan oy la taliyaanay u daneeyaan waxyaabaha ugu waaweyn bay ku jirtaa sidaa waxaa caddaynaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin asxaabiyu heshiiskii islaamka ku gacan qaadayaa nebigu gacanqaadkii wuxuu ku daray heshiiskii islaamka ee uu ninkaasi dee qaatay ee lala saxeexayay wa nusxu likulli muslim inaad qof wal oo muslimaba u danaynayso ma sidaasaa heshiis ilaahay daraaddii adigula gashay haa anusxu likulli muslim diintaa naseexa oo rasuulkaa naseexu la socda oo qof waloo mumina walaalkiisa kale uu naseexaynaya walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum maxay idinka taraysaa naseexadayn hadduu ilaahay doonayo inuu idin halaago goortuu ilaahay doonayo an yuqwiyakum inuu idin lumiyo lumintaa ay dee lumaan waxay dhalaysaa inay halaagsamaane goortan ilaahay uu doonayna waxa weeye marka ay dee iyagu doorteen ilaahay baa ogaa inay dooran doonaan hallow hanuunkii hallowga hallowga inay dooran doonaan saasuu sii qoray am yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu wuu abuurtay qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddii aan abuurtay facalaya calaya dushayduu ahaaday ijraamii ijraamii dembigaygu wa ana aniguna waxa aan ka fogahay oo aanan ku jirin mimaa tujrimuun ijraamki iyo dembigaa samaynaysaan aayaddan culimmada qaarkood waxa ay tilmaamaan in eh, xikaayadii ama waxyaabihii ilaahay uu ka warramayay nebi nuux ee isagiiyo qoladiisa dhex maray inay ka mid tahay oo ilaahay uu ka waramayo aimada qaarkoodna waxay tilmaamayaan mee waa aayaddu qisaday dhexyaal u tahay oo lagu soo dhex darayoo ile marka horeba si uu casharo iyo cibro uga faa'iidaysta nebi maxamed qisada ayaa loogu sheegayay isagii dadka muminiinta ah ee atbaacdiisa marka waa in dhexyaalahoo rasuulka lagula hadlayo oo wixii qurayshi ay ku tidhi iyo wuxuu ku jawaabi lahaa nebigu ayaa loo dhiibay aslulmasaluhu arintii uu ahaa oo nabiga dejintiisii iyo qancintiisii iyo uswa u samayntiisii ciddii ku dayan lahaa aslulmasali bay qisadu ishaaraysa oo ahaa marka horeba in nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilahay tabiit iyo dejinuu ku samaynaya marka am yaquuluuna iftaraahu ma waxay odhanayaan wuu abuurtay yaa odhanaya haddii macnaha hore la qaato waxa weeye nuux ayay qoladiisii ku yidhaahdeen wuxuu sheegaya wuu abuurtay nuuxaw sidaa ugu jawaab haddii laydhaa waa nebi maxamedna qurayshi waxay ku yidhaahdeen iftaraahu wuu abuurtay qisadan iyo qur-aanka sidan ka warramaya ummadii hore ka sheekaynaya wuu iska abuurtay maxamed oo isagaa soo samaystay marka sidaa ugu jawaab labada jeerba way istagaysaa uno ilaahay awliyadiisa eray midaysan ayuu dhiibu u laqimo iyaguna ay ku midaysan yihiin oo ay kala dhexlayaan sida cadowguba had iyo jeer hadal midaysan uuga soo fulayo shaydaanku uga hadlinayo qul in iftaraytuhu facalaya ijraamii haddii aantee anugu abuurtay ijraamkayga iyo dembigaygu anuu isaaran yahay wa ana bariun mimaa tujrimuun idinkuna dembigaa samaynaysaan beri baan ka ahay oo idinkaa ilaha idinkala xisaabtamaya labada macnaba waa ku suroobaysaa mid kastabana ha ahaatee arintu waxa weeyaan inuu qofku caddeeyo wanaagga sheegaya wanaaggiisa wixii ka yimaada khayra inuu isagu leeyahay shaydaanka ama cidda had iyo jeer ehelkiisa ah xumaanta ay samaynayaan in iyaga loo xambaarin doono walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafina nafta kale dembigeeda aanay xambaarayn yaquulu llahu subxaana isagoo ilaahay qisadii weli inoo sii wada rabbi waxau ihi wa uuxiya ilaa nuuxin nebi nuux waxaa loo waaxyooday ilaahaysaa u waxyooday annahu arrinku waxau yihi lan yu'mina min qowmik ku rumayn maayo qoladaada ilaa man qad aaman ciddii hore kuu rumaysay ayuunbaa ku rumaynaysa falaa tabta'is ha quusanin bimaa kaanuu yafcaluun bisababi maa kaanuu yafcaluun waxay samaynayaan daraaddii hala quusanin washnacil fulka doonnida samee biacyuninaa annagoo ku ilaalinayna wa waxyinaa annagoo ku tilmaamayna walaa tukhaaibnii haigala hadlin fi ladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey haiga muslixin innahum muqraquun waa la hafin doonaa wayashnacu lfulk doonnidiibuu samaynayaa nuux wa kullamaa mara calayhi mala'un mar kasta oo jamac gaaladii ay soo maraan min qowmihi mala'un min qowmihi jamac qoladiisii ama koox qoladiisii markay soo maraan sakhiruu minhu way ku dheeldheelaan waa ku jeesjeesaan way ku ciyaaraan qaala isaguna wuxuu idhi in taskharuu minna haddii maanta nagu dheeldheesheen fa innaa naskharu minkum annaguna hadhow ayaanu idinku digan doonnaa kamaa taskharuuna sidaa idinkuba noogu jeesjeesaysaan fa sawfa taclamuuna hadhowba idin garan man ya'tiihi qofku u yimaado ama cidda uu yimaada cadaabun yukhsiihi cadaab dullaynaya wa yaxilu calayhi uu ku habsaduu ku dego cadaabun muqiim cadaab joogto ah oo daa'ima oon kala go' lahayn inuu annaga yahay iyo iyo inuu idinka yahay arrin way dambaysaa waynu eegnaa marka muuqaalkii qisada ayaa rabbuna subxaana wa tacaala horteenna uu keenayaa xaaladdu sida ay u dhacday iyo awoodda ilaahay ee ka muuqan doonta halkan iyo awliyadiisa sida ilaahay uu tilmaamayo sida iyaga awliyada ilaahayna uga amar qaadinayso ilaahay subxaanahu wa tacala nuux baa loo waxyooda ilaahay baa u waxyooday go-aankii wuxuu noqday lan yumina min qowmika ilaa man qad aaman waa go-aan aanay bixin karin cid kale oo aan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala dadka halkaa jooga wax mu'min noqonayaa ma jiro yaa odhan karaa rasuulna ma odhan karo malagna ma odhan karo leanna waa arrin ka warramaysa waxa quluubta ku sugan iyo mustaqbalkeeda marka go-aankani waa go-aan ilaahay oo keliya hun ka soo fula subxaanahu wa tacaala in ciddaasi iimaan la-aan ay ku dhimanayso ilahay unbay ka iman kartaa lidaalik baa la diiday qofka gaalka ah in shakhsiyadiisa loo nacdalo ka shakhsi leannahu inuu islaamiyo dabeedna nacdashaa ka beri noqon doono iyo in kale allahu aclam haddii aan la ogeyn inuu gaalnimo ku dhintay oo dee aanu taa daliil sheegin waaya lan yuumina min qawmika ilaa man qad aamana intaa imika ku rumaysa iska calf kolkaagii dhabta aha waa intaa imika liiskii wuu soo xidhmay baa laleeyahy liiskii iyo rajadii nimankaa laga qabay way xidhantay xaggii gebagabadaa loo sii socdaa iyo inuu ilaahay dadkan u kala taliyo lan yuumina min qowmika ilaa man qad aamana xagga dambena waxaynu ku arki doonaa wamaa aamana macahu ilaa qaliil in yarunbaabay haayeen dadkan la yidhi intaasunbaa ku rumaynaysa cid kale kuma rumaynaysa qudhoodaan badnayn ilaa sideetan iyo wixii ka yarunbaa la sheegaa qolyaha u badiyay sideetan bay sheegeen qisooyinka aqwaasha kale waa ka yaraysayba falaa tabtais bimaa kaanuu yafcaluun waxay samaynayaan waxba ha ka murugoonin ficilka ay kugu sameeyeen iyo qowlka ay leeyihiin waxbaha ka murugoon oo buusigu aw baais baaisku waxa weeye qofka xasiinkaee bila tamarta ah maalan qofku marka aanu waxna haynin cid iyo ciirsina lahayn isla markaana aanu e, baahan yahayna ayaa baais laydhaa wa acimulbais alfaqiir sidaa darteed adigu dee kaama ihid kaamayhidoo waxaad u quusataa ma jiro ilaahay boqorka haabaa safkaaga ku jiro ku garab taagan oo kuu ballanqaaday arrimahan uu kuu yabaho isaga ayaa ku tilmaamaya oo dee waaba tan loo bushaaraynayo marka waxaad u quusataa ma jiro halkaa waxaa ka muuqanaya qofka muuminka ahay kolka dee yaqiintiisu ay sarrayso wuxuu dareemayaa maciyadii ilaahay inuu wehelkii ilaahay haysto wehelkii ilaahay inuu haystaa buu dareemayaa markaa wuxuu yahay kol hadduu rabbi raalli gelinayo inaanu iilanayn idan markaa marjaciyuu haystaa meeluu ku tiirsado iyo meel uu sabir ka soo istimdaado ayuu haystaa marka wixii la samaynayaa way u sahlan yihin waxaa la amray dooni marka amarkaasi uu ku dhacay ee layidhi doonida samee dabcan jaamacadna ugamuu soo bixin tijaabo horena dee muu gelin arrintan handasadan farsamadan uu geli doono waa arrin aan sahlanayn weeye doonida khalqigan oo dhan qaadaysa marka waxa uu baahan yahay inuu helo ilaahay tilmaantiisii subxaana wa tacaala taasaa ilaahay u dhiibay markiiba biacyuninaa wa waxyinaa biacyuninaa marka waa ilaalintii ilaahay uu ilaalinayay biricaayatina wa bitacliimina ilaalin ilaahay uu ilaalinayo anaa ku ilaalinaya koow cid kaa dhic fashilin karta ama barnaamij khaydhismaha aad wadda kaa joojin kartaa ma jirto mid weeye waxyiganna wuxuu sheegayaa tacliintii iyo tilmaantii lidaalik baa la tilmaamaa oo qisooyinka qaarkood ay ka waramaan doonnidii ugu horraysay inay taasi ahayd doonnidaasi tii horraysay ba ahayd ee dadku ka wada eegtay handasadeeda xirfadaa ilaahay u laqimay addoonka isaga biacyunina wawaxiina anigaa kuna difaacaya ku ilaalinaya ma dhicisoobaysa hawshaadu waanaan ku tilmaamaya sidaasaa markaa uu ku bilaabay loogama sii waramin waxa uu saari doono iyo arrimaha iyo xaalku waxa uu ku imtihoon doono casharkaasi wuu dhiman yahay horta howlgaluun baa layihi marka rusushuna sidoodaba dadka wanaagsana saalixiinta iyagoo arintaa hormuud ugu ah waxay xaqiijiyeen darajaadka addoonnimadu ay leedahay ta u sarraysoo ah qofku inuu isdhiibo uun amar ilaahay markuu yimaado waayahay un inuu idhaahdo uun waayahay haddii dadkiisa iyo dunyadiisa la ydhaa halkaa dhigimikoo ka dhaqaaq waayahay unbu odhanaya ee ma odhanaya maxaan uga dhaqaaqayaaiyo bilaa lomaaniyo bilaa sidaa noqotaa iyo tafaasiisha ah weliba waxaad arkaysaa qur-aanku uu ina barayaa tilmaamayaa nebiyaasha qaarkood oo su-aal istifsaara soo celiyey sida nebi ibraahim oo maaragtay weydiiye waxyaabaha nafta sida shayga loo abuurayo oo kale iyo su-aal uu keeni doono nebi nuuxiyo in laguma adkeeyey hadalka marka addoonnimada ayaa waxay sheegaysaa amar ilaahay markuu yimaado iyo amar rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu idhaa facala ra'si walcayn aqbalay aqbalay taasi barakada ku jirta walaa tukhaaibnii fi ladiina alamuu wax faa'iidooo kusii jira ma jiro aqwaasha culimadu doonida dherarkeedu intaasuu ahaa ballaarhkeedu intaasuu ahaa qaradeedu intaasay ahayd dee maxaynu ka mitirin muraadkii fulisee muraadkii loogu talagalay oo ahaa inuu ilaahay awliyadiisa ku nabadgeliyo way fulisay inta mitiray doonaysa ha ahaa dabcan bayna cashiyatin wa ma noqonayso maalin kaliya wax ku samaysmaya ee waxaa la iska fahmayaa doonida isagu hormuud ka yahay ciddii doonaysaabaa ku saaciidee inay waqti dheer qaadanayso taasi waa mid iska macruuf oo iska jiro weeye waxaa labaadoo halka aynu ka fahmaynaa ilaahayna in la tala saaranayo ummadduna wixii horumarkeeda iyo masaalixdeeda inay xaqiijinayso oo wixii dhismaha ah iyo wixii maaragtay cilmiga qaybihiisa kala duwana in mar walba dadka muslimiinta ahi ay hormuud ku yihiin saa daraaddeed ba ambiyada ilaahay midibo xirfad ayaa nusuustu ay ku xusaysaa inuu yaqaanay xirfad nebi daawuud oo kale dee inuu xadaad ahaa oo qaybtan tumaalista aada u yaqaanay nebi idriis dharka tori jiray nebi nuux najaar ahaa nebi maxamed taajir ahaa calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku dhiirinaya calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta inay gaadhaan isku filaansho intay ilaahay tala saartaan haddana inay isku tashadaan waa nusuusta dhiirinaysay ka mid tahay ambiyadii ilaahay oo dacwadiina wada haddana mid waliba shaqadiisa gaarka ah iyo inuu camalkiisa ku dhidido oo wax la soo baxo oo aanu noqonin qof sugaya inay samadu dahab iyo lacag soo daadiso inaanu noqonin waa inta yara dee maanta laysku isku harawsanayo intaa yara la nabnabayo gaaladu ay nabnabayaan ee cir iyo dhul iyo hareeraha loo wadwado intaa farsamadaasaa lagu adoonsaday dadkii Ah, xirfadaasaa lagu adoonsaday mid milatari mid caskariya mid madaniya labadaba walaa tukhaaibnii fi ladiina alamuu inahum muqraquun waa digniin daalimiinta ha igala hadli waa la hafin doonaa biyaa lagu hafinaya waxaa dhici doona nuuxoo daalimiinta mid ka mida u hadlay oo midhkaasi uu ka muruxsaday ilaahay baa sii ogaa inuu hadalka nuux odhan doono dabeedna digniintaasaa la sii siiyey wardaalin waa lagaaga talinayaa waa lagu hiilinayaae bal adigu muslaxaad hala imaninoo ilaahay ka daayaan lagaa maqlay wayasnacu lfulka wakulamaa mara calayhi malaun min qawmi sakhiruu minhu horaynu usoo tilmaanay macaanida luqada carabigu ay bixinayso in dabcan uu qofku u fiirsado waxay keenaysaa inuu dhadhan gaara u sameeyo macnaha nasku ficilka maadi waxaa loo isticmaalaa wixii tegay ficilka mudaaricna waxaa loo isticmaalaa waxa soo socda haddii haddaba sidaa cagsigeed la isticmaalo oo ficilkii maadiya sheegayay waxa tegay loo isticmaalo wax mustaqbalka soo socda haadaa yadullu calaa taxaquqi lwuquuc waxay taasi tusinaysaa in arintaasi uu ka turjumayo ficilkaasi wax dhacaya inay maala wanufika fi suuri baa ilahaa wuli suurtiibaa la afuufay dee weli miyaa la afuufay ti afuufin haddanina ficilkanna wuxuu sheegaya waa la afuufay macnaha uu bixinayo luqal carabiya lagu yaqaanaa waxa weeye waxanaa dhicidiisu dhab tahay marka sida waxa dhacay aan looga murmin ayaan kana looga murmi karayn sidoo kale ficilka mudaaric ee sheegaya waxa soo socda haddii loo isticmaalo wixii tegey haadaa yadullu calaa istixdaari suurati maadiih wuxuu isaguna tusinayaa sawirkii maadiga hore uu lahaa in hortaada la keenayo wayasnacu lfulka hadduu doonidii samaynaya wa kalbuhum baasitun diraacayhi bilwasiid ilaa waa wasfiyo isaguba mustaqbalba asal u ah jeer ismiga faacil laftiisa asxaabulkaafigiiba ilahi uu ka warramay wuxuui wa kalbuhum baasidun aygiiba cagaa soo kala fidinaya macnaa sidii wax sawirkii ad arkaysa hadda yasnacu lfulk nuuxbaa imminka doonidii garaacayoo dhagdhagdhagdhag ka shaqaysiinayoo samaynaya ilahay baa subxaana wa tacaala muuqaalkii buu ina horkeenayaa si maskaxdeenna qaybta khiyaaliga sawirka samaysaa ay u sawiran karto nuuxoo camaliyadan iyo ficilkan ilahay u amray wada wayasnacu lfulka doonidii buu samaynayaa wuu wadaa hadduu wadaa markaasaa kol boqolaa soo marayso way ku dheeldheelayaan maxay leeyihiin aasbaxa najaaran bacda an kaana nabiyan waryaa ma intii uu nebi ahaa kadib buu nijaar isu rogay wadaad iyo shaqo maxaa kala galay adigoo yidhi un weye ama wadaad iyo siyaasad iyo hogaamin <laughs> waa nooc sukhriyad ahunbay ka mid waaya kaanamaa wadaadku inuu yahay nooc gaar ah oo dadka ka mid ah waryaa hebel waabu shaqaysanaya isagoo wadaada marka tiyoo kaleunbaa ka dhacdayoo waxay idhahdeen sakhiruu minhu waar sawkii nebiga ahaa goormuu nijaar isu rogay si kale marka loo eego war doonni waxa lagu yaqaanay bad eh waa maxay doonidan taloo berriga lagu samaynaya yaa laytahum wax ilaahay ogeysiiyey ayaanay iyagu ogeyn markaa qofka had iyo jeer ilaahay arrimihiisa ka jaahili wuu ku dhiiran yahay ilaahay isaguna eray kugu jawaabay waxa weeye in taskaruu minaa fa inaa minkum kamaa taskaruun haddaad nagu dheeldheesheen annana waanu idinku dheeldheeli annana waanu idinku dheeldheeli ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yataqaamazuun waida nqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin markay gaaladu soo maraan dadka muslimiintaa way ku dheeldheelaan buu ilaha waanay ku qoslaan asalkeedaba qof diin iyo manhaj iyo dhaqan iyo dareentoona isku waafaqsanayn waxa aad ka eegtaa waa inuu kugu wiirsado sida aynu ka aaminsannahay si cagsigeedaabuu nasku inoogu cabiraya dadka mujrimiinta ahi markay muminiinta soo maraan way ku qoslaanoo way ku dheeldheelaan baa suuratulmutafifiin ilahay uu kuwi innaguna waxaynu moodaynaa gaaladu markay noo timaado iyagoo wufuuda iyagoo haddiiba kole saa isu daba taagan inay noo naxariisanayaan inay naxariistii malaa'igtoo kala sidaan kow dabeetana goldaloolo kasta iyo meel kastaynu ka iltaal darannahay ayaa la tusinayaa dabeedna wuu daraasaynayaa wuu qorayaa waayahay waynu eegi haddana qolo kaleo ka tuuraysaa imanayso iyaguna halkiiba eegaya boogtii inay sii korodhay iyo inay bogsatay <laughs> haddana mid kalea imanaya wuu eegaya afar sannadood halkaa la eegaya maxaa soo kordhay dee xalo waxay ku kordhay ma jire haddii laakiin aad tidhaahda arrinkaygu wuu tiirsan yahay oo cadowgaaga dhuux sagaalaa loogu subkadaa soomay odhan soomaalidu asalkiiba caynkaa cadowgaaga haysu daciifinin bay idhaahdeen haddaad weyda subag hagaagsan oo lagu subkado ka sagaarada ismare aad dhalaashide macnaheed markaa wuxuu ku odhanaya wallahi ninkan waa nin mustaqiloo dabkiisu wuu baxayaa dab kale in lagu qabsadaa buu mudan yahy dabkii baxayaa kaaga lagu qabsadaa markaa waxay noqotay ummadani ummad tashatay oo cidna aan waxba u joojinayno cilmigooda iyo dhaqaalahooda iyo horumarkooda diin iyo dunyaba isku tashaday bay noqday marka taa la arko waxaa la odhanayaa haddaba horay u socdaane bal masaalixideenna mustaqbalka si aynu uga xaqiijin karno iyay naga goosan in aan ka xadhig xidhanno macnaha sidan diinta ilahayna baraysa si cagsigeedaabaynu u fikiraynaa inagu waxaana taa keenaya qofkan waxaad ka aaminsantahay qofka waxaad ka aaminsan tahay hadduu qalad yahay tallaabadaad qaadaysaaba qalad noqonaysa saasaa qur-aanku ilaahay ugaga warramay nuux waa la soo maraa ninkaa dhanna shaqaysanaya hawshaa dhan wada ee ummadda lagu badbaadin doona waa lagu dheeldheelaya midda kale mar kasta oo had iyo jeer dadka wanaagsani ay badbaadada ummadda ka fikirayaan wax diin iyo dunyaba khayr u leh ay keenaan qofka ka dhacsan ama liita ee mufsidka ahi wuxuu arkayaa uun wuu ku jeesjeesayaa uun wixii wanaagsana khayru keenaba wuu ku jeesjeesayaa qofka wax tuminaya ka wax dhisaya sidanbuula yaab sida nuux loogula yaabsan yahay doonida had jeerka wax duminayaa ee aan arin adduunya iyo mid aakhiro toona ummadda u haynin isaguna saasugula yaabsanya kii wax dhisay fasawfa taclamuuna man yaatiihi cadaabun yukhziih cadaab duleeya kugu yimaado waa la arki wayaxilu calayhi cadaabun muqiim cadaab daa'ima wey muqiimku wayaxilu uu ku dego bal kuu yimaada cadaab duleeya ee uu ku dega cadaab daa'imi talow ma annagaa mise waa idinka waa la arki daabacan sidiiba u dhacday xataa idaa jaaa waxay ku xidhantay haayadu waa yasnacu lfulka doonnidiibuu wada ah wuu samaynayaa nebi nuux xataa ilaa intiibuu waday idaa faaradta nuuru idaa jaaa amrunaa markii cadaabka yagii yimid buu ilahay halaagii wafaarata nuuru meeshii moofada ahaydna ay soo butaacday qulnaa waxaanu ku nidhi ixmil fiiha waxaad doonnida ku qaadaa min kullin qayb walba zawjayni laba isku lamaan lamaane inayn oo laba ah wa ahlaka reerkaagana saar ilaa man sabaqa calayhi alqowlu mid hadalka ilaahay uu u horreeyey mooyaane qowlulcadaab ka ilaahay hore ugu yawaha inuu naarayo kaasi fuuli maayo doonnidaado ehelkaaga waman aamana dadka muminiinta ana wamaa aamana macahu nebigaa ma rumaynin maciisa oo macnaha muminiin la socotay may noqonin ilaa qaliil in yarunbay ahayd marka xataa uu doonidiibuu waday waday markii halaaggii ilaaha yimi tanuurkiina uu soo butaacay tanuurkaa waxaa lagu tilmaamay meeshan had jeer moofada tanuur laydhaa moofadan khubsiga lagu dubay afka kooban ayaa la ydhaahdaa marka tanuurka wejul ard iyadana waa lagu tilmaamaaoo culimada qaarkood dhulka meelo ka midabaa biyo loo calaamadiyay inay kasoo butaaci doonaan ama waxaaba layidhi biyaha dadkan lagu hafinaya ila marka hore loo sheegay inahum muqraquun halkaasuun eega adugu moofada ah moofaa ilaahay calaamadiyey halkaasay ka bilaabmaysa markaa waxaad ku qaadaa min kullin zawjayni inayni nooc walba laba isku lamaan lab iyo dhadig marka kullin waxay ka turjumaysaa min kullin min alxayawaanaat xayawaanaadka ilan ehelkiisiina waa la sheega waman aamana muminiintiina waa la sheegay ehelkiisiina waa la sheego waa gaar laakiin waxyaabaha isku lamaan subxaana aladii khalaqa alswaaja kullaha wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun lamaanaha intii ilaahay uu amray baan saaray xayawaanka liis u qaadan mayno odhan mayno maroodiga talow sideebay u heshiiyeen iyo quraanjadu u garqaadi kari mayno miyaanu ku joogsanayn waxaa jira waxyaabo aan xigmadi ku tacalluqin sii wadwadidooda oo haddii xigmadi ku tacalluqi leed qur-aanku aanu ka tageen arrintan awoodda ilaahay iyo cadowga siduu ilaahay u halaagay iyo awliyadiisa sida u badbaadiyey iyo arrinkii lasoo maraya ee kifaaxi halku ku intihooday waa duruusta laga kasbanayo laakiin xayawaanaadka qayb ka mid a ah, ama dhammaantood say doonaysa ha ahaato hananka u qaybin mayno hankaa waxaa la saaray daabooyinka hanka dhexena waxaa la saaray bani aadamka hanka u sarreeyana shimbiraha dhisooyinkaa waad arkaysaa laakiin hankii la doonaha la saara amaha laysku dhex daree awood ilaahay baa meesha maraysa tilmaan ilaahayna way maraysaa marka nebigaasi intii la amray iyo intii loo tilmaamay wuu saaray doonidaa lamaanwiisulamaanwaxaa kaloo saartaa ehelkaaga ehelkiibaa markaa laga soo reebay ayo ilaa man sabaqa calayhi alqowl mid ka hore ilaahay ugu qoray inuu ahlu naariya kaas fuuli maayo ehelkabaa ka tirsanaadee waa habartiisi iyo inankiis imikaaba loo sii calaamadiyey dadka muminiintaana saar muminiin waxa rumeeya in yar marka halkaa waxaad ka arkaysaa innaga inama saarna midhaha soo go'aya dacwadda ka soo go'aya hadaa biyad ilaahay gacantiisu ku jiraa kaas inkastoo khayr la faafiyo oo xikmad badan la geysto oo dadaal badan la sameeyo oo gurmad badan haddana dadka inta rumaynaysa hidaayadu ay qalbigooda galayso waa arin ilaahay subxaanahu watacaala arin ilaahay uu leeyahay weeye oo ciduu doonayo hanuuninayaa marka nabigii dhammaa sagaal boqol iyo konton sannadood u sitay ummadda mikrofoonka dacwaddaee ku akhriyayay ayaa la yidhi dee qaliil buu ahay muddada iyo marka laysu eego inta rumaysa aad bay u yaray rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka warramayaa habeenada habeen ka mid a ah inuu ilaahay bandhig ugu sameeyo oo tilfisyoon uu ka tusiyey ambiyadii ilaahay oo soconaya oo kol boqola soo martay kolba nebi soo maray nebi baa wax badan la socday midbaa anyar la socotay midbaa laba la socdeen midbaa i soo maroo lay tusiyey buui sidii dacwadda loogu diray keligii uun ka soo xaroodayba keligiibuu faramadhnaan ayuu ka yimi arrintaasi keeni mayso inuu qofku caajiso oo maaragtay la yidhaahdo kol haddii dee wixii wanaag ahaa aynu wadnay uu socon waayo ka tanaasulna ma jirto taas wa qaala ilaahay wuxuu idhi marka ama wa qaala nebi nuux wuxuu idhi irkabuu fiiha doonnida fuula bismillaahi bisinka ilaahay buu ahaaday majreeha socodkeedu waa mursaaha iyo istaaggeedu bisinka ilaahay bay ku soconaysaa isku taagaysa inna rabbii la hafuurun raxiim ilaahaygu dembiga waa dhaafaa waa naxariista ilaahay baa wuxuu uhi wahiya doonnidaasi tajrii bihim way la soconaysa fii mawjin kaljibaal mawjado sida buurahoo kalebayay la dul sabaynaysa wanaadaa nuuxun ibnah nabi nuux inankiisii buu dhawaaqay wa kaana inankani wuxuu ahaa fii macsilin meel durugsan buu joogay markii doonidu shiraaqatay ayuu inankii u gacan haadiyey wuxuu ihi yaa bunaya irkab macnaa yaa bunaya inankaygayow irkab macnaa waar nala soo fuuldoolida walaa takun maca alkaafiriina gaalada la halaagaya ha ku hadhin qaala wuxuu idhi kii yaraa uu ibtilaysan yahay sa'aawii waxa aan tegi doonaa oo aan fuuli ilaa jabalin buur yacsimunii min almaa biyaha iga ilaaliya buur baan biyaha ka fuuli doonaa qaala markaa nebi nuux waxa uu yidhi laa caasima alyowm maanta wax kaa ilaalinayaa ma jira min amri illaah halaagga ilaahay ilaa man raxim cidduu ilaahay u naxariistunbaa badbaadaysaa waxaala baynahumaa dhexdoodii waxaba marayba almawj mawjad baaba dhex martayba fa kaana min almuqraqiin wuxuu ka mid noqday kuwii la hafiyey saasaa nebigaas waa nin isuba oo dee ilaahiisa ku kalsoon baashii buu dhammaystiray dadkiina waa lagu xareeyey dabcan biyaha xagga kore ka imanaya kuwa xagga hoose kuwana way ka shiraaqan tahay kuwana looxii hoosaa ka xiga fiiha macnaha uu tusinaya irkabuu calayha iyo irkabuu fiiha farqiga udhexeeya dee wuxuu fii hadihi tufiidu darfiya wa tufiid alisticlaa calaana waxay tusinaysaa shaygiio shayga ka sarreeya fiina waxay tusinaysaa iyadoo la dhex galo marka taa macnaheedu waxa weeyaan doonidu inay leedahay qayb kore oo daboola gibil baa la ydhaahdaaye ilaahay baa gibisha u xidhay dabcan biyaha xagga hore ka celinaya xaggii hoose iyo xagga dana labada waa ka sharaaqinta markaa saasaa loo dhexgalaya doonidii buu khalqigii saaray dabeedna bisinkii ilaahay buu cuskaday marnaba addoonku kama maarmi karo bisinka ilaahay iyo taageerada ilaahay bisinku mar walba waa ku dhawaaqayno markaynu baxayno markaynu gelayno markaynu gaari fuulayno markaynu shaqo qabanayno markaad guriga gelayso markaad raashinka cunayso markaad xaaska la kulmayso waa wada bisin leannahu shaqadeennu waxa weeye iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nastaciinu buu bisim ka turjumayaa bismillah bismillah bismillah bismillaahi majreeha wa mursaaha oo ku caanbaxay xafsi can caasim oo qiradiisaa maaragtay saa darteed baa waxa ku yar tashiilka iyo shayga la yidhaahdo eemaasha waxyaabaha nudqiga ku adkaada inta faraha badan qiradoyinka ugu fudud weeye qirada xabsi marka halkanoo qura qur-aanka eemaal u akhriyaya xafse bismillaahi majreeha wa mursaaha halka quraada qaarkood laga yaabo aayad walba faasiladeeda inay inta faraha badan akhriyaan eemaal eemaashuna waxa weeye iyada oo la janjeeriyo fadxadii xagga kasrada loo janjeeriyo calaamada ra-da hoosta ka saaranayna majraaha inaan la akhriyaynna majreeha la akhriyayo ayay muujinaysa waa socodkeeda mursaaguna waa istaageeda wakhtiga istaagaysiyo wakhtigay soconaysaba tani bisinka ilaahay bay ku socotay ilaahay awooddiisay ku istaadhantay isku taagaysa waa run ilaahayna dembiguu dhaafaa wuu naxariista ah gabadfalka ilaahay naga dhaaf cadowgiina nooga naxariisay waa ku faraxsan yahay bushaaradii markuu isku hubsadee uu ku xareeyay ayuu dabeedna wahiya tajriibihim waa sidaaynu sheegaynay wahiya tajriibihim hadday la dul socotaa iyadiioo muuqaalkeedii aad sawiranaysoo dul maraysa fii mawjin kaljibaal mawjada waaweynoo buurahoo kalea eesaa dul socota mawjadahaasoo cirka iyo dhulkaba iska qabsaday markii uu dee yeedhmadii baaqii u dambeeyey diray s o s buu diraya gurmadkii u dambeeyey ayuu ilaahay ka codsaday fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir ilaah waa layga adkaaday haatani hiili buui waxba may hadhin fafataxnaa abwaaba asamaai fafataxnaa abwaaba asamaai bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudir waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur samadana waan soo afrogayba ilahay uhi kuwana wada qasabad baan ka dhigay xagga hoose muuqaalkaas waa muuqaal aadu cajiib leh oo rahiibah oo maaragtay qofka qalbigiisa qaadaya waxaan ku qaaday baa ilaahay uhi dooni looxaan iyo masaabiir leh warshadeebaa usoo saartay tii ilaahay subxaana wa tacaala dooni abwaal iyo masaabiir iyo looxaanteedii iska leh teknolojiya ilaahay u furay ahayde ayaan ku badbaadiyay isaga tajri biacyunina jazaan liman kaana kufir suurat nuux baa markaa inankiisii u dhawaaqay inanku meel macsiluu joogay macsilku halkaasuu durugsanaa aabbihiioo nebiga maxaa ka akaxeeyay khatarina jirto marka hore waa ibtilaysanyihin macsilka waxaa kaloo lagu macneeyey aabbihiibuu ka durugsanaayo mabda ahaan kala qolay ahaayeen oo ummad kalu ahaayoo marka horeba kumuu dhoweyn diin ahaane wuu ka durugsanaa ila islaamku way kala durugsayn oo kala laba qole ah macsil macnawiya iyo macsil muuqda meel durugsan oo muuqata iyo meel durugsanoo macnawiyan durugsan labadaba waa lagu fasi halkaasuu joogayo markaasuu yaa bunayarka macnaa walaa takun maca alkaafiriin aabo nala soo fuul inankaygiiow nala soo fuul idqaam quraada qaarkoodna waa kala saaraysa yaa bunayarkabu macanaa iyo yaa bunayarkab macanaa waa xafsa waa idqaamka wey aaba nala soo fuuloo gaaladaha ku hadhay oo sawkii rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran inaka intadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara ilaahay dayaar ha kaga tegin buu hore u yidhi nabi nuux dayaar waa wax daardega wax dhulka guudkiisa dega weye man yaskunu daaran facaalku wuxuu tusinaya waa wasni nisba tusinaya sanku neefle ilaah gaal dhulka ha kaga tegin buuhi annagaa ogoo waxay dhalayaan gaalgaalunbuu dhalayaa eh. ilaahay baa og laakiin isaguna dee waan tishaabiyu leey oo haddana waa maxay sawka kan u yeedhay culimadu waxa ay leeyihiin dee iyadoo kollay ambiyada ilaahay aanay ku dhiiranaynin wax maaragtay mukhaalafo ah marka la eego hadalkiisa iyo codsiga dambe su-aasha uu ilaahay weydiinayo waxaa meesha ka muuqanaysa gaalnimo cado inankiisa uu ku ogaa inaanay jirin waayo wuxuu leeyahay walaa takun maca alkaafiriina gaalada ha ku hadhin maxaa laga fahmayaa isagu inaanu gaal u haysan baa laga fahmaya gaalada ha ku hadhin buu halka dambena ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq inankaygu ehelkiibuu ka mid ahaa adiguna waa adigii ballanta ii qaaday inaad ehelka nabadgelinayso ballantaaduna waa xaq taa laftiisa wuxuu ilaaway ilaa man sabaqa calayhi lqowl taasaan u haysan inanku ku jiro almuhim eh, si kastaba ha ahaatee inankii taasu maaragta naxariis baa qabatay markaa naxariistii waalidnimo ee eh, waladka iyadoo weliba dee laga yaaba inuu mumin u haysto sa aynu sheegnay ambiyaduna dadka ugu naxariis badan bay ahayd suuratu yuusuf waxaa inoogu iman doonaa insha allahu tacaala nebi yacquubo muuqaalkii ilaahay uu ka warramay inankiisa dareenkii uu qabay yuusuf markii waayo wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim wa calaa yuusufa wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim nebigaasi indhihiibaa cadaaday murugo maarata murugaysta inankaa daraadii waanu la indhabeelay markaasuu isku celinayay naxariista had iyo jeer ambiyadu ay qabaan ummadda u qabaan owlaadda u qabaan ayaa ay aayaddu ka turjumaysaa nebigaasi inankiisii saasuu ugu gacan haadiyay walaa takun maca alkaafiriin inankan inuu ibtilaysnaa markiiba waxa ka muuqanaya aabbihii la shucuur maaha ummadda islaamkaee halkan martee badbaadaysa waa ka dareen duwan yahay xaaladdu inay khayru caadi tahay ma arkayo awooddii ilaahay uma muuqanayso sidii berigii daadadkii iyo roobabkii di'i jiree caadiga ahaaba u qabaa weli ila uu indhalaayahay indhala'aanteenu xalayta kusoo marayna gaalka ayaa haysata waxaasoo digiyo dame baxaya dadka amba baxayaaba uma muuqdo sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa buur baan ka fuuli buui biyahayga ilaalisa dee daadku kolkuu bato wuxuu arki jiray in buuraha la fantoo la dego oo alaabta meel sare loola baxo laa caasima alyowma min amriillaahi ilaa man raxim war maanta arrinka ilaahay qofuu u naxariistay mooy cid ka badbaadaysaa ma jirto haddii hadalkaa la isweydaarsadayna xaala baynahuma almawju fa min almuqraqiin waxaad ka arkaysaa in wuxuuba isla dhaqsan yihiin biyaa wax ka dhaqso badani ma jiro mawjad baaba dhexmartay waabay dhammaatay doonidii iyadahay saasay ku aanbabaxday sida aayaadku ay tilmaameen mawjadahaasay iska dulmaraysaa biyaha cirku waxba yeeli maayaan kuwa dhulkuna waxba yeeli maayaan labadiiba iska dul martay wakhtigii ilaahay ugu talagalay intuu doonaya ha ahaado ama sanado ama bilo ama maalmo ama saacado midkuu doonaya ha ahaadee intuu ilaahay ugu talagalay bay socotay arrinkiibaa markaa soo afjarmay waqiila waxaa la yaa ardu dhulow iblacii maaki waqiila yaa ardu blacii maaki dhulkiiow biyahaagii leb wayaa samaaw cirkiyow aqlicii jooji kuwa aada soo wado waqiida almaa biyihii baa la yareeyey sii yaraaday wa qudiya almr arrinkiina waa la dhammaystiray halaagii cadowga wastawat doonnidii waxa ay isku taagtay cala aljuudiy buurtaasay isku taagtay ilaahay ugu talagalay wa qiila waxaa la yidho arrinkii ku gabagabooday bucdan allaha fogeeya lilqowmi aldaalimiin dulmifalayaasha alla ha fogeeyo intaas ayaa arrinkii ku dhammaaday waa aayad culamaa ulbalaaqa ah. marka ay ka hadlayaan qaarkood baa waxay ku qoraan eh, sharaxeeda wax risaalad ku dhow ama kitaab ku dhow ayay sharxaan macnaha fii muntaha alfasaaxati waalbalaaqa balaaqada halkii u dambaysay ee icjaaska qur-aanka tusinayay iyo eh, dhadhankii ugu sarreeyey bay u leedahay qofka cilmal carabiga aada u yaqaana intaasoo amar iyo intaasoo jumlo oo mid waliba ay u baahnayd warbixin iyo sharax dheer ayaa kelmad kelmad aayaddu ay ku soo ururisa oo mid walba haddii la idhaahdo sideeda ha loo eego dib ha loogu noqdo wakhti dheer qaadanaysa dhulkiiow biihiilab cirkiiow jooji biyi baa yalaaday arrinkii waa la dhammeeyey doonnidii meesheedii bay isku taagtay waxaa maqaalada u dambaysa ina ahayd gaal alla halhagalo waxaad arkaysaa mid waliba waa jumlooyin gaar u socda culimada qaarkood baa waxay idhaahdaan dee halkaa waxaa ka muuqanaya in samadii biyihii ay soo daysay ay dhulka joogaan oo iyada dee kuwaagii la noqo lama odhan ila tan waxaa layidhi dhulkiioo biyihii liq iyo ardublacii maaki liqbaa lay kuwaagii wuu liqay samada kuweedii joojiun baa layidhi marka rubama dee waxanoo bada ahee waxaa badiya ay yihiin kuwii maalintaa lasoo afrogay kuwii maalintaa lasoo afrogay ayaa badaha noqday waase wixii aan daliilahayn ama qeyb mar hadduu y daliil dee cayiman mar haddaanu soo aroorin saxiixa lama cuskan karo allahu aclam biyahan inay ahaayeen kuwii hore usii joogay wa kaana carshuhu cala almaa iyo inay yihiin kuwii eh, soo afrogtay maalintaa samadu ilaahay baa garanaya baa la dhameeyey juudigiiba isku taag juudigu waa meel buur ah meel buur ah weeye oo u dhow meeshan la yidhaahdo mawsil ciraaq ciraaq buu markaa nuuxna joogay halaaguna ka dhacay markaa halkan tanuurkaa laftiisa waxay tilmaamaan biyuu kasoo butaaceen eryadan kuufa inuu ahaabay xusaan ee ciraaqiyana ku taalla marka juudigaasii buuri lahay ugu talagalay oo dekadu ahaa baroosinka ay aasanaysay bartaasoo loo sii sallaxay ay aayar qabsatay aaliman laha halaago bucdan abcad allaahu bucdan markaad eraygaa maqasho qofku wuu naxayaa laakiin kolkuu lilqowmi aalimiin arko ayuu odhanayaa haakaha bucdigaasi wuxuu helay ehelkiisii daalin allaha halaago marka daalimiin bay ahayn kuwaas laga nastay ibnu jariir adabari kitaabkiisa waxa uu ku xuseeyaa xadiid daciif xasan labadaba lagu sheegay caaisha uu ka warinayo xaaskii nebiga low raxima min qowmi nuuxin axadan la raxima umma sabiy waxa uu leeyahay hadduu cid ilaahay u naxariisanayo wuxuu u naxariisan lahaa ilmihii yaraa hooyadii halaagii ku dhacay qowmu nuux haddii cidun looga naxariisan lahaa islaantii ilmaha yar sidatay baa looga naxariisan lahaa qisadeeduna ay ahayd in markii biyuhu ay eh, soo fataheen meel taaga ay la fuushay dabeetana biyihii ayaa dhexdeedii soo gaadho ilmihii yaraa xagga sare saartay haddana biyihii xaggii sare ay mareen korbay usii qaaday gacantii kusii taagtay ilaa ay iyada liqayeenoo dabeetana gacantii ay taagtay kii yaraana ay saa ku liqayeen biyuhu marka hadduu ilahay cid ka dayn lahaa taasuu ka dayn lahaa laakiin marka ay balaaya timaado tacumu saalixa wa aalix cid walba way jirhaysa saasaa rabbuna subxaanah wa tacaala uuga warramay arrinkiisa inuu ku dhammaaday taasi waxay tahy bushaare ilaahay oo awliyadiisa uu siinayo cadowga ay sayaan ad kastaba ha gaadhay gebagabadu waxay noqonaysaa nasriga inuu ilaahay siin doono awliyadiisa markaa ku abshir rasuul allahoo halkaasaa la isla maray natiijadiina sidaasay ku yitihootay adiguna natiijadaa wanaagsan filaha quusanne